zawzaw zawzaw zaway zaway lagu qorgoriyaa kan marko siyaasa maxamed بدون كتاب دلال وبيدها هناك كتاب حقم سل منافع وفقد وصولي بعد ذاكات في المرأة استخابة وحينا وحوايا بيدها عرب وحاي كل بكلامنا بكلامنا كذا قولين بكلامنا سل منافع aadaysa marki adcima la gaaro indiraha meeshaadi marka geeda maxaa badanaan maal culimada isku labeen geedan waxaa la dhahaayaan jacalku ahluhu ilay beedki maaisa kaseeni ahalkiisa kasaa laqdaya xoog culimada islam ila hadda waay jacalku ahluhu iyo geedka la kasiiya indiraha kulli taas taasna waxawaaya carab kulli soomaal bikalaamina bikalaamina lagu kasiiya yalwalay alraa cafaf ay ku magacaabaan iyo geedkan shabiga la dhahaayo kuwa rumaanka turufkiisii waa kuwii aaladidibaac waaye waxyaala diida xiriirka waaye oo yani mehi la saaro qashinka katiraan inka jiyaan shabad aljiraa shabadka waxa kala maha ismuudiga waaye aswaataas inta waaye diid oo magaciisi hareer oo aad uga shabiga alaa kuli xaal shabiga ayaa shii lagasoo qaadi ka laga soo bixiyo waaye macaadinkay kamidta jawaahirka waxaas kuli waxay muujinaya laa shamsun laa shamsin wada buniyd cuduli waaye laa shamsin ma ahaa qorax mayal ilmagadooyi ma ahaa hataa yani shaygaas ilmagadooyaa jiraa shimbiraha xaarkoodii igana waxay ku jiraan dhuruufay ku jiraan mad yani dabqigaa galaayan waa lii magadooyaa hadii li magadooyo waa daahirna kahaa waa laga qasaa bacdi hadlaaka laa shamsin waturaabin mada laa binazci qubuli bishamsin maya waturaabin maya walaa yajibu maa بنوادي في أثناء في أثناء الدبغ مغدينك تليدو بي لو احضرو لأحجل مواجبه قالوا من إحالة لدوسونك معنى هذا لغلوات الأسح منا غلانه والمدبوغ في المغدي أفراد marada nijaaseeda ama waayo cusub hadii nijaasoo waa dhaqaalo cusubaan la waayo silma hadii la mahdeey waadidal ihaab makaarka nabiga xadiidkiisa muslim maa keeni makaarka makaarka ihaab la yara hadii la magdeeyo faqad dawr waaday nabiga aweykula asxaabta oo yiri ayul ihaab magdeynta maxaa waaye almaxu walqarad qarabka waxa waaye asalka waaye هي الماء هي هواء والغرض أصل كواي بيت أصل كواي جاو بدن ملاقلة وما في نجس نجاسي المواقع الشيء شيء يعني لكن في كل جاسو أو من كلبه حديث هذا معني رسول سبعا تدوى لها إحداهن مدخل تدوى مدخل بتراب عليها والأظهر تعيين التراب عربي عين الدودة يا إحداهن بتراب أول شيء آخر في حديث كان أما الخنزيرة وصافي في كلب كلب الأول خلقية نجاس الحجابية هي سنتي عكاس وتراب تراب نجس نجاس نجس ما تراب ولا يكفي تراب ما هو يعني معاطي ها نجس تراب نجس معاطي walaasin o walaakii nijaaska ahaay nijaaski ahaay mustacmalkii oo xadad loo koryeelay loo turaabkii nijaas loo koryeelay markaasi haayaan walaa manhiidin bimaayicin haadii oo shay qoyan magaciisi oo loo daahay halkii camal kuxasxaydan maga maa tanajasa biboolisabiyin nijaaskii muqalada shay ahraa iska baxay hadaba asgalaa mkasafadii waxay ka nijaasoobay nijaasdii mkasafada daatana amalagiisi kanajasa nijaasoo bibool sabiyin unug caanhiis caanhi ku nijaasoo nijaasoo lamid an anquudin غayra ladanin yani caana hoysi an quudanin waana farfadhiyaa sujuud leeda waala minka kabacdin la fadhiyaa amalagiisi kanajasa nijaasoo الله تقول إلى قال موسى بعدين يوصل بها أما الذي في فنجس نجاسه وحول الأنجار قاعد في شروط حول الأنجار ويلب الأنغول وعامل على سبحانه عامل بما تقول على السياق على السياق بقاس karood waxaa daal sida mada daal sida waa daal hadii la siiyo cunuga yar oo kaadigiis meel gaar ma dhawa laakin wuxuu hunguri ahaan hadii hunguri la siiyo aanan ahayn ilaa lama sano ilaa lama sano hadii aana waxaan ahayn isquudanin fadis yani iskudaahir ma ahaa ma sanajisa bigurihina lamadaas yani wuxuu heerkooda ku nijaaseeyey ilam takun cayn hadday cayn ay ahayn nijaasa ayniya xugmiya waaye xugmiyay ahaatay macnaa inay dhacdi taada mahajaara waydiida laakin waxna laga eriyahay midina male fiicna male nijaasa cayniya maxaa waaye xugmiya xugmiya waxa waaye lam takun cayna aan ahayn macnaha nijaas waxay naga alila xukmiya taksiisa kudarina على الحكمية بجهل بدوى وأن تزال من أيديها أجلت في تجعلنا على الحكمية لا شيء أجلت حكم الماء يعني جري الماء في كافية بي إنك شفت الكلية في كافية على الحكمية مجاز حكمية وأن تزال العين من عينية في عينية هذه أنت إلا وزولها يعني أواجبها saas dibada wataa dibad xaggeeda fiican wuu soo dadaali wanaan kala jirna laakin waa dhumi ilmo badan uma kaa xadbini aad u xadbini hadday aan ahayn yani xubnihi tahay waxa waaye soo inay jirta waxay noqoto shay ma asgaar waa la jeeda kaas waaye waa la arkoohaya laakin yani waxmad ur male waa ka zuuli taasay diyan soo cusub jarilmaa kifa jarilmaa cala lxukmiya waantu jaal alcayni min cilmiya halkaasaa diya cusubaa alzuulaa maa male jari waxaa ala wadaa diya aljaarsiya maxal dhaaf markiisa diya cusubaa khilaadaas ka daato oo nafxi fadhis ma ahe wax fadhiska badan waa cusubaa inkaan maytanija ay niya waaye wajaba waxaa waajiba in-aanteeda nuzuuli kabacdi waaa waa waajibaa yani wajaba waxaa waajiba isaalatu ayni isaalatu acmi ayniba maxaa loo wadaa fi acmi leh oo magaciisa leyn leh ama sariix leh waa ayniya intaas riixiyaa baabka ama n cayntiiba waa sideeda acmiyaa baabka leynkiyaa baabka intaa kulli in lazuuliy hadii caanta la eh, zuuliyey caanta la zuuliyey kabacdi aldhahaa awal kaas la zuuliye walaa yaduruu wax ma dhibaayo baqaa ulooyin dhiiggii baaqi ahaa shariif wax ma dhibaayo oo riixan riix yani baaqi ahaa shariif ma dhibaayo lilkaas iyo riixaasoo asura oo cuslaaday zawaaluhu wulitaankiisa oo cuslaaday macnaha walaa yaduruu wax ma dhibo baqaa ulooyin loon baaqan ha dhibo nimankaas asr cusmaan zawaal hedilka madhiyo baqa ruuxan ruux baadaas ruux madhiyo oo ruuxaas oo asr cuslaan zawaal hedil maxaa yeelay daahir magaa fii mashaqati mashaqa daraadeedii haddii sahlan waa dhiba haddii lazuulika oo lama kalkala iskalama qadiyo saddex farkal waa zuulaan laakin haddii zuulaysa kasta la dhaho taas waa la cafiya maxaa yeelay mashaqa tajibu tasiir ah lilmashaqati كما قاعد المنشات المشقة تجيب التيسير ينبغي هذا باب هذان ليش يريد محل اه معن ورجل او باب هذان لين لا باقي هي الوجود بيجي يعرف باقي يعني علاقة في علاقة باقي الوجود برا ودواء على سيمان الله يجي على عالم اه yuftarad waxaa la shardiyaa budinacdii aroontiisii asabiwaadilo halkaas biyo sile halin hadaif la asa maxaa bilic nijaasani budimaal sida walcasri nuuri damada nuursi damada lahis la asamanoono bicasri nuursi maxaa yeele ciidaanka bacdilmunfasil waaye dahaarahaysa daharahasi alqadaraa anta waaa soo gala saacdgaadan misaalkadan aku jira hilibkaasi oo dhaaa waxyaabaa unka dhaaf waayn haddaan ani safaran ahay insha allah haddaan maad ilaahay dhisa ilaahay soo celiyo maadka bacdigiisa insha allah wada doonaa alaagaare maan kulli waa soo gala hilibka dhaaa samaan malaa dhaaa kulli soo gala warbadanaa ku jiraa labartaa la rabaa maxaa yeele badan hadda si ala walaalaha walaal alaagaare bhi oo wa lu dhaay aasadiisa waaye ilaa taqayin asaalaasa tanfasiri oo bilaa isaal bilaa taqayin doosoo la-aan ad xaal bahawla maxallo maxay kama qaar ahaaday yawma jaasu maacun maace tacada maacaasu tacadara oo cudusun takbiiruhu hadii shay هذا في سوء تعين ما تعذر تكبيره يعني ظاهر يد يصير كعدته ما معايا للدين أسوره على كله تبعيه يعني فيها يعني أفجار ورية بين وقيل العالم واطهر الدهن بينه وضع مقدار بغسله وقديسه وسطها مقدار waxaa loo dabaasaa marbi nijaasooday mafuurtiisi shaydiin oaa biyaha loo shubaa korkiis loo shubaa waa laga badiraa waa la dhaahdaa koryaalilaaalilaa bacdii bacdii markii la ogaado in isjiraaray dhammaantiisi waa laga sugaa inaa soo kor noqdo amaanbiyo markaa kabacdi haddana toosaa laga bajiraa taasaa loo shubaa haddii maaha isla iska baxo waxyaala siyaalo badan waay rusliga qadiis baabu tayamumi insha allah إمامنا إمام نوازي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحسره ولدني ما لا يؤكل عن العلوم آنه يسير آن جاسعة هي نجاسة في حقيقة تنتهي وهي وحياة نجاسة انت الكشاية انت ما يشعر لو سمري هذه هي محال نجاسة وحياة كل مثل ماء ولاء كلب وخنزير وزرعهما وميتة غير الآدمي والسمك والجراد فأنت غير الآدمي والسمك والجراد والدم الكلاسي والآدمي فعطف انت هكذا فخائياي وخوتياي وخورياي ومدينة ودي قيامني غير الآدمي والقاء نجاسة فالأصحي قلت الأصحي لها ربني غير القلب والخنزير والعاديما والله يعلم تعالى وهي نجاسة لبن ما لا يؤكل وحال حنين حيوان كان لحنين آمن يسي واحد أو غير الآدمي آدم غير كيس حالة هذا كان لحنين وآدم غير كيس هذا آمن يسي نجاسة وهي وهي نجاسة لبن ما حيوان لبعان يسي حيوان كان لا يؤكل حنين غير الآدمي حال هذا بن آدم يسي حال هذا هذه عانيسة نجاسة قبل ما لا يؤكل قبل ما لا يؤكل عانيسة نجاسة هي والجزء الجزكي المنفصل خاصة جؤل والجزء قبلك المنفصل جؤل من الحي من حيوان حيوان حيوان الحي ما تصدع من الحيوان تصدع حيوان الحي ما كميتته كميتين غفين كميتته بيت بيش أسوأ هاي والجزء الجزء المنفصل هو والجزء قبلك المنفصل هو من حيوان من الحيوان حيوان حديث xayaanki alxayi oo noolaay ka maytatihi maytati daalika alxayi kaa noolaay maydkadiis afkulatou yahay tahaaratan wanijaasatan tahaarada xaggeedii iyo nijaasada xaggeedii xayawaankaasi oo jidkiisii gobolkiisa intisaale maytadiis aflatou yahay haddii maytis taaraad baahiya haddii maytadi nijaasaya nijaas waaye inta waa wamashiinatuhu ibadiis kamaydkii ala soo tahay wajuzlmunfasili gobolkii almunfasili oosan infisaalay macnaa go-ay min alxayawaanka go-ay xayawaankii alxay oo noolaay iyo mashiimata weydihadiisii ama mandheertiisii kamaydkatii kamaykatii daalika alxayi kaa noolaha xayawaankaa nool maydkadiisii si ay xilkoo yahay haddii daahir ahaa maydkadiis daahir waaye haddii nijaas ahaa nijaasa ah, waaye mahaanatan wanijaasatan walabani maa laa yu'kalu waxaan la cuneyni caamadiisii reer alaadamiy reer la baniaadamiy ahaaday misaalkii waxa waaye dameerkii caanihiisoo kale dameerkii laa yukallama uu malaxuun maxaa yeelay kullada waxaa tahay baatilka asliiku lahdaa caloosha dameerta asliiku lahaa haddii la cunino digas naqahaat albaatili maxaa lamida shabeelki caanihiis buwaaxi haamii hoogii aanhi waxyaaba alculuum dhammaantood waa taqaaniin xubnikoodii oo yani la imi karin oo magaciisii nijaaska ah daahir ah aan xalaal aan in la cuno aanhoodii kulligiisa nijaas waayo aanhoodii kulligii nijaas waayo dameerkii magaciisii waxaa kala mid ah aha libaaxii shawaalkii waraabihii waxyaala hortooda alla cilin dhammaantood intaan bitacdiimisaal waaye kulligood caan ahaada nijaas waaye malaa yu'kali bayra labani aadami waxaa ahaaday aadam malacuna maya oo caanahi sifaasay maku jiro maxaa yeelay asalkiisa daahir waaye waxaa la cunaa caanahiis kulligiina yani daahir waaye sarabta caanaheedoo kale waaye haddaad ka dhasho baqal xadiisba ha ka dhasho barataasi baqalba ha ka dhasho baqalka gooligiisa maya maxaa yeelay ilaahay hiri labanan xaarisan saairan bishaaribiina laban aadamiyi caanihii aadamka caanihiisa nijaas ma aha maxaa yeelay karaamadiisii uma suubo uma usuuro uma usuubato inaa bay iskadhasha nijaasas ahaado ay iskadhasha dawaayaan ama hijaan laysu mida ladan dakar yumcaanihi iyo beecoodii ma ثلاثين صافة وعلى مدأة لبنك حي أها يمكن لبن الآدمي وعلى مدأة هم في حديثي إشارة إليه هذا وانفئته فإنته إلا شعر المأكولين أما كي على عينين منها مقعيسي كي بني آدم كلمتها انت على عينين يعني على عينين على عينين عينين كل نجاة واية anfixadiga kamid ah aa lamid ah aniga calool xareed calool xareedkii caanaha ka soo baxa hibar dhacer waaye soo tacbari anfixatuhu asbiri insha allah keena anfixatuhu taasku keena ilaa shacr alma'kuuli maahan anfixada aniga calool xareedkii anfixa waxa waaye maqaar waayo oo xagka calooshiisii caanaha oo caloosha xagka galaa la yidhaahaa dhulka ala magacaa haddii xayawaan maakuul laga soo qaado markii laguuraca kabacdi calooshaas caanaha ku jiro shardi waxa waaye sidii imika yaraaca camal waayo oo aana xahaan quudanin haddii waxakaasi waxaa caana ahin la quudiyey daa'ira waaye maxaa yeli jibniga iyadaa laga suubiyaa farmaajokan la dhahaaba iyadaa laga suubiyaa ala baahan yahay ama haddii toomeed laga qaado amase wax oo magaciisa oo soo cuntay oo keyralaban soo cuntay laga soo qaado maya waxa taasi olol waxareedkaas waxaa caamiisa daacir waaye amaa haddii oosay dhintay wixii calooshoodu galay uu saalixi lahaa caanmal lahaayo markaasay kaasi nijaas waaye haddii caana ah oo nijis cintine ah hmm. waxay cinti caan nijaasa ah. waa khilaafsan yahay caana dameer ala sii saasa maya caanihi dameerkan caanihiisi nijaas waaye alamiid waxaa lamida geelaha yaryar caanu calooshoodu keymaada waxarkoodii wixii yaraa dhanaa la wadaa lo-oda qureeshii waa geeri midabtii intay caana waxaan hayn quudanin calooshoodii waxay ka soo baxaa waxaa laga calal xareed carab waxaa jira ansixa kaasii kulli caanahoodii oo calooshaas galay kaasii kulligiisi dhaahir waaye maxaa xayawaanka asalkiisi dhaahir waaye tani yani cimida waxaa leenaha alqayd looga dhigi markii kaadiis mukhasasa ay tahay inta magac مخصصة إسهي انت ما يح bacd alxawleyn be waxay hunguri ahaan aswax aanaysa saaka dhan be yani waa banaan waxay ka yimaado waxa la waayo kulli inta xal magacaabaa aana keliya di cadays maka baxaayo anti yani makama baxaayo والجزء بدلكي والنجاة الجزء واجزكي المنفصل أو بؤي من الحيوان حيوان عزيز بؤي haweenku alxay oo nool oo noolaas kamaytatihi baktigiisii aslatuu yahay maytadiis aslatuu yahay masalan udo waayo udihii bardiisii alagooy ala goostay isoo nool ala goostay haddii isoo nool laga soo gooyo ama lug oo barili u lahaa kabita amase gacan amase dhig waxyaabaasku xusoomeey laga soo gooyey dhinacaasay samaysay tihiin shaksigiisii aad la mid yahay dahaaratan dahaarada xaggeedii iyo nijaasata nijaasada xaggeedii saasuu ka soo yahay maxaa yeelay waxaan bani aadam aan ahayn saddex loo la soo sheegay waa soo sheegna maxaa niri inti waa wamaytatu gayr aadamiyi iyo samaki iyo jaraadi انسان يعني سميته غير الادمي ادم غير سميته اذا نجاس ادمي ما نجاس معها ملائكه ما نجاس معها هذه ما في نجاس معها ذلك ملائكه سوف تغوصفي ملائكه ذلك غوصفي مغعيتي اما ذلك غوصفي واقع ارضي بدي سيا نقضي واسي ذلك غوصفي نجاس معها حيث البيت يسي دائره هيك دائره هيك مثلا ملائكه halkoo meel dalka goosatiisi kale waa saacadada raasgal maandis bilahdi malaaygaas soo goosati gobolka jidkaas muntasibka oo malaaya ka soo go-day ijaasa maaha maxay tiri maytadisi daahiray ahayd iska daahir waaye ka maytadii aslikay yahay haddii maytadii daahir ahayd iska daahir waaye haddii maytadii nijaas ahayd nijaasa waaye macnaha ama wixii kaleeta malaay iyo aan ahayn magaciisa balxinaaye malaay agax aan ahayn baktigooda meedkoodii yani kii kasoo go-ay yani xaykooda nool wixii kasoo go-ay kuwaas waxaan ahayn wixii kasoo go-ay meydkoodooda maasa waaye meydkoodaa la raacsiya haddii meydka daahir ahayd maaha haddii meydkooda nijaasa ahayd nijaasa waaye wixii kaleeta oo bani aadamka aan ahayn i malaay iyo magaciisi iyo agaxaan ahayn meydkooda nijaas ahay adii wktiga hadii la goori alaal ahayd goori hadii la goori waa alaal waayo aa hadii lagoori adii la falo alqash waa alaal ahayd ilaa hadday iska dhintaan amahaya hadday dhintay waxay dhintay maxaafikahaadi nijaaso nima shayka nijaaseeyaayin waasi oo meytadooda nijaasa ahaa iyagoo nool waxay ka soo goro oo laga goosto nijaasa waaye yani kulka ka goosata geelka usoo nool baykigiisii camalayaa xoolkiis xoolkii baykiisii waaye asaku yahay xoolkii geelka goosati lacagi joogtooda idamada goosati bisaasi wahdana kuwaas kulli meetabadu maxaa iyo digaas iyan digaas waaye haddii meetab aad ahay malaa yacmal waa daacir waaye idaha hadii yani maxaa tahay geela hadii soomeel la dilo oo la osoola dilo oo la gooro oo la qasho xalaal tahay mana guura taan xalaal tahay lala goosaysaa maala goosta mid laa goosta yani btuuta laa goosto yani laa goosto dardi laa goosto yani nijaasat lgaaya de nijaas amidkooda nijaas haay maxaa yeelay maysiga kulsaas yahay ama malag malaagii oo gobol la qaatay oo ka arooray oo mayda isla noqday gobolkaa gacantaada ku jiro daa'ir waa nijaasa ma aha daahir waaye maxaa yeele meydkiisii daahira ahaa maxaa yeele malaay goor khalid uma daahaynin malaaya khalid uma daahaynin kuwaana waxay ku xalaalo waayeen looda geelka ariga iyo wixii lamida ba waxay xalaalku lahaayeen gooracdo ku xalaalo waayeen in la gooracdo oo la qasho ay ku xalaalo waayeen hal malaay khalid ma u baahnayn khalid uma baahnayn على كل حال yani shayga aw xayawaanka la marqorsamo qayb oo magaciisii gooricya ama la gooricina xalaal ama kaheyni hadii la gooric ama isku hal ay yihiin qaybna waxay xalaal ku leedahaayeen gooric masalan masalan loodii erigii iyo xayawaankii kaleeto xalaashaha cunigoodii sabaaradii ooladii waxyaabahaas oo mid ah kulligoodi goorac xalaalkuma ahaayeen haddii la gooriciyo islaintaan waa nijaasoowaayeen kaloo magaciisa aan la goorayaa lama gooricin xalaal aan la gaheenin waxa waaye waxay kuwaas aan la cunaynin waaye liwaaxii camal waaye qaraadii camal waaye dameerkii camal waaye baroodii camal waaye kuwaa kulligoodii yani goractiya ima goracino maxalaaleynin ayaana goracku maxalaaleynin meelkooda mijaas dhahay iyo meelba saasay ahayn daainay ahayn calaa kulli xaal kulli kan dhammaantoodii waxay galaayeen xayawaan dhammaantiisii yani daahir waaye hadalka ma aha waxa looma jeede iyo waxyaalaha la gooracaayo hadalka dhahaadaa la wada oo haddii hilibkooda dhahaana mana ka hadday dhintaan ma aan hooda la dhahay maahayn malaayinkani kulli aanay daaris ahayn labkiisa dhahay ma ahaa ijaaso waaye rabbanimaayo hadalka dhan waxaad ku socdaa si tahaaradaa la wadaa mal hadal maaha hadalka aan joogno maaha yani waxyaa la guuracay oo la cunaayo i wax kale kale mala waxaa loo jeeda waxaa tahaaradaa la wadaa kancaani aan la cunayn amagase gobolkiisa la gooyi oo soomeel la gooyi aan la cuni karin oo nijaasoo ah? waaye aljiyaar waxaa lamid ah ilaa shacar alma'kuuli kila cunaaya tintiisi maahane wa dhaairin dhaair waaye kila cunaaya tintiisii wal cunaaya tintiisii ama suufkiisii ama daalkiisii ama gabdadiisii wa dhaairun dhaair waaye bil ijmaaci وايه بالإجماع إجماع هسه طائر يحيي مثلا بإلهي وغان فيسي محاسر ومن أصواتها وأغبارها محاسر إلهي وأشعارها أساسا لكم شعرك waxaa iskala eriya racbeedka maxaa yeele bustayaalka baa laga bustayaalanaha laga bixiya suufka bustooda iskale gardhaga yani geeli gardhadiisa la yaraa dadka soomaaliga oo geeliga aha yaqaani aniga manaqaane gardhan ahma gardhada maxaa gel raadsinta oo korkiis korkiisa intaa gela waxaa laga dhigtaa dhar aa laga dhigtaa waxaa laga dhigtaa guryaha dubsadaa waxaa laga dhigtaa bustadaala laga farsafotaana laga dhigtaa kusheegaya ataatan qaab akal ay yihiin amataacan ilaa xiinin akalkii ay guriga dhigahaayeen saabka kishaayeen labirka ay guntahaayaan dibabay kabsahaayaan waxyaalkaasi waxyaalaha oo guriga dhigtay gurbadaha laga dhigaa kuraartaa laga dhigtaa intaan kuli kordhada